can ilikhwaani walaalaha ruuxa baadha yaqlihim wuu nachayaa buur wuu cadhoon maa wadacaka rabuka wamaa qala waa taqaanaan bay la tahay min qalaahu yaqliihi idaa abqadahu wa kariha maa wadacaka rabuka wamaa qala rabbigaa kaamana tegin kumana cadhoonin kumana nicin waman yufatish ruuxii baadho weeye can ilikhwaani walaalle iyo saaxiibo raadiyo doondoona zamankan asaga ah ama dabagala laba macnaha fashiga taftiishkaasi laba macnuu ixtimaalaa macnaha koobaad dadkii walaalahae saaxiibada ahaa haddaad nin walba daba gasho ood u kuur gasho ood hoos u fiiriso waxaad ku nacdunbaad arki oo marka mahmaadii soomaalida waxaa layi cirid meel cad lagama waayo ninka soomaali af quruxsane oo af madow haddii uun la fiiriyo meel aan un la qoonsado waa lagu arki marka eh, hal walba in eh, neef geela kariya geed walbaba eh, wax neef geela kariya waa hoos yaallaa nin walba ceeb ku filan waa leeyahay marka waman yufatish can ilakhwaani yaqlihimu maxaa jira fajullu ikhwaani hada alcasri casriga aynu joogno walaalaha jooga badankood khawaanu mid khayaano badan weeye yacnii ammaanadaa liidata dadku waa isbedeleen waa la baaba-ay wadaadku ka hadlaya taasi waa mid oo walaalihii aad haysay ee saaxiibadii aad haysatay kula jooga haddaad dib u fiiriso nin walba waxaad ku qoonsatay waxaad ku nacda ku arkay sheekhu le waana xaqiiqa jirta ama saaxiibo inaad raysoo doonto ood hadda aad samaysato saaxiibe iyo ahl iyo saaxiibe iyo dad labaduba marka albaxthu can alikhwaan iyo ataftiishu fiihim waa laba macnoo marka beydku uu ixtimaalo marna waa iyaga in la raadiyo la dalbo walaaladaaan hayni aad doonto ood ummadda muslimiinta ka dhex baadho iyo kuwii aad haysay ee saaxiibo ka dhigata inaad dib u fiiriso nin baa laga sheegay tolkay buui maalin walba saan mid u nacahayay yaan tolla-aan joogaa buui soomaalidun waxay ku mahmaadaa tol toosan ninkii doono tolla-aan buu baxaa tol toos kulligii wada qiimo badanoo nin xun iyo nin liita midna aan lahaynoo wada qiimo badan tolla-aan buu kusoo dhici wadaado fiican iyo xer fiican ninkii raadiya waaga dambe xer la-aan buu noqon warkusoo sidaa ma ah almuhim Eh, waman yufatish ruuxii baaruu sheekhu can likhwaani walaalaha yaqlihima waa nacahayaa fajullu ikhwaani hada alcasri ay hada zamaan zamaankan asaga ah walaalihiisu iyo dadkiisu badankood mucdamkooda kulligood ma ahee ile ummadda khayr lagama waaye khawaanu khayaano badna weeye ama khuwaanu labadu waa isku macno ma kala fogo midna waa un ism faacil midna waa masdar nabiga sal slm hawshaa wuu tilmaamay wuxuuna inoo sheegay in aakhiru zamaanka uu iman doono sayaatii cala annaasi sanawaatun khadaacaat yusadaqu fiiha alkaadibu wayukadabu fiiha alsaadiqu wayu'taman fiiha alkhaa'in wayukhawan fiiha alamiinu wayantiqu fiiha alruwaybidatu qiila wama ruwaybida qaala alrajulu attaafi yatakalamu fii amri alcaama axaadii badan baa baabka ku yimaada xadiidku xudayfa u caansan oo riyaad saalixiinka iyo meelo badan lagu bartay wuxuu yihi waagi hore dadku aamin bay ahaayeen nin walbana waan aamini jiray ruuxa muslimka ah iimaankiisa iyo diintiisaa iisoo celin ninka dimiga ama nasraanigana waaligiisaa iisoo qaban ama alyawma waa xudayfo nool hadda waa casrigii koobaad ama alyawma buu ihi famaa kuntu ubaayicu ilaa fulaanan wa fulaanan maanta wuu ninaan bayca la geli ama aan wax ka iibsan ma jiri hebel iyo hebel mooye waxaad maqli buuhi in lays yidhaahdo ree hebel nin aamina ku jira ammaanadii baa dhimatay khayaano iyo isdamamar iyo balaayo ayaa adduunka ku badanaya sheekhu marka julli wuxuu u yidhi axaadiid kala waxay tilmaamaysaa ummadda nabi maxamed inaan khayr laga waayayn ummatii kalmatari laa yudra awaluhu khayr am aakhiruh laa tasaalu taa'ifatu min ummatii laa yazaalu allahu yagrisu fi hada addiini garsan yacni yastacmiluhum fii taacatihi yacnii in ilaahay subxaanahu watacaala zaman walba dad muslimiin oo diinka u gargaaro oo ilaah u nusreeyo la helo waa joogto laakiin ma badno way yar yihiin sheekhu marka julli buu ka cabiro wuuna gar leeyahay hawsha ayada khiyaanadu inay badan tahay idinkaa maqhraati ka ah maanta hataa wadaadihii baan la aaminaynin wadaadihii baa laga carari dadka waxa khaa'imi ee lacagaha dhici ee ummadda dabamaryayn ee dhibka wada ayagaa u badan waa dhexdeera hadda uun toban sano ka hor taqriiban wadaadaha lagu soo baqan jiray hadda waa laga baqan hadda waa laga sii yaacahaya meel loo socdaa dad haddee culimmadoodii ka tegay meel ay ku shuban doonaana war looma hayo ayib culimmadana hawshaa qeyb bay ku leeyihiin sheekhu wuxuu yihi man istashaara suruufa addahri qaama lahu calaa xaqiiqati abci hada dabci dahri burhaanu man istashaara istashaara istakshafa bay ka dhigan tahay man istashaara ruuxii la tashada asalkeedu macnuhu waa sidaa man istathaara inay ahaydna way dhici kartaa oosan shiin ahayn istathaara aniga istathaara ii qoran sidaa maaha mise istashaara idin dhigan man istashaara ruuxii la tashada wey man istathaara hadday noqotona waa ruuxi minal ithaaro wax kiciyo baadho wey isma diidahayaan bimacnaa ruuxi baadha suruufa dahri zamanka xaaladiisa kala duwan saruufu dahri waa xawaadituhu wa naa'ibaatuhu wa nawaa'ibu wa taqalubaatuhu isbedelka xilli abaar xilli barwaaqo xilli colaadeed xilli nabadeed xilli xogow la haysto xilli la baahan yahay man istashaara ruuxii baadho oo dabagalo weeye suruufa dahri zamanka isrorogiisa isbedeladiisa qaama lahu waxaa u istaaga u helahayaa calaa xaqiiqati dabci dahri zamanka iyo xilliga dabcigiisa xaqiiqadiisa waxaa u istaagu uu helahayaa uu ku dul joogsan burhaanun xaqiiqa iyo xujo alburhaan fi luqati alcarab wa alxujatu wadaliil weeyaan ama ha ku tuso qaci ha ku tuso ama dani ha ku tuso maa yaquumu maa taquumu bihi lxuja burhaan loo yaqaana istilaaxa manaadiqada iyo muxuu ahaa suliinta barkood iska badaa waxba kama jiraan idan zamanka ninkii dabagalee feeriya zaman wuxuu yahaybuu ogaan weeye adduunyo laa tastaqiimu laka calaa xaal buu sheekhu kuleeyahay adduunyadu xaalad kugu sugnaan mayso yowmun laka wa yowmun calayk walxarbu sijaal yowmun basal wa yowmun casal baad dhihi jirteen maalina ciir baad heli afka aad lehe maana dhay iyo subag iyo dhitaad meel dhiganaysa hawshu markaa isku mid zamankaas sidaa iska ah sheekhu marka wuxuu ku socdaa jaryan calaa qaacidati aludabaa'i washucaraa oo ahayd in zamanka loo tiriyo dhibaatooyinka iyo xawaadida iyo taqalubaadka culummada marka muslimiinta haddii hawshaa ma jeco ninkana waa nin muxadid oo faqiiha ah oo adiib oo caalim ah marka waxaan leenahay maadaama nawaa'ibtu iyo masaa'ibtu ay dhexdhacaan fi dahri alcilaaqa marka waxaa weeye almaxaliya saan buu u jeedaa laakiin inuu yahay zamanka maamulo oo zamanku waxba uusan lahayn oo uusan khaaliq ahayn taasi nin walba muslima waa ka dharagsan yahay wuxuu u jeedaa marka adduunyaha isku hallaynin cidna ha collaysanin istartiibi maalin bay kaa wareegi nin kale u wareegi hawshan waxaa weye intaas dhigato libintan inaad ku geerar weliga hamoodin buu sheekhu ku leeyahay man yazraci shara shar ruuxii abuurta yaxsud wuu goosan buuri fii cawaaqibi cidhibtiisa asagay mahadeen cidhibtiisa dambe wuxuu goosanayaa nadaamatan shallaytiyo qoomamo walixasti zarci ibaanu man yasraci shara shar ruuxii abuurta oo dhibaato un ka shaqeeya kii farta dhexda ka qanina weeye ama adduunyo ama aakharo wax lahuba weeye middaa ayadaa man yasraci shara shar ruuxii abuurta oo ka shaqaysta yaxsud wuxuu goosanayaa weeye naadaamatan shallaytuu goosan iyo midho khadhaadh buu goosanaya fii cawaaqibi cidhigtiis dambe aayatiinka dambe laakiin wuxuu ihi sheekhu walixasdi zarci dalaga goyntiisu ibbaanu waqti baa u ahaaday ibaan waa alwaqtu lmuxadad ibaanku waa alzaman walwaqtu weeyaan laakiin wixii midhihii xumaa ee tallaashay midhihii ba'naa eed abuuratay goyntiisu xilli buu qaataa beerta marka la abuuraba xilli bay qaadataa ninkii marka xumaan adduunka ka shaqeeya ee marka ugu dambaysa aakharu goosan way adduunkana baqiga iyo qatiicaturaxm iyo dulmiga waa layska goyn sidaa darteed buu nabigu wuxuu ku yihi saxaabada markuu la dardaarmahay alaa laa tadlimuu alaa laa tadlim yowma xajat alwadaac alaa laa tadlimuu taciishu xadiidka axmed iyo keyrkii ayso xadiid aada u qiimo badan wey culummadu meeshaa waxay kala baxeen adduunyadu way jiri kartaa maca alkufri wاlshirki wاlbidcati wاlkhuraafaati wاlkhusacbalaat maca cadami dulmi alcurfiy haddii ummadda iyo beesha meeshaa degan loo garsooro dhexdhexaad loo noqdo oo wax loo simo oo cadaalad lagu maamulo mushrikiinba aad noqoteen khuraafiyiinba aad noqotaan calmaaniyiin diinlaawayaal ba aad noqotaan adduunyada way sii jiri alcaysh fi dunya wuxuu ku xidhan yahay cadamu dulmi اlkhalaa'iq adoo daalim lirabbi ka ah ina shirka la dulmun cadiim adoo ku jira waalkaafiruuna hum adaalimiin adoo ku jira haddii aad makhluuqaadka iyo khalqiga dhexdhexaada iyo garsoor aad ku maamusho dhanahay kala cabayn wayna dhaqmahayaan waa meeshuu ka keenay imaam ibnu taymiya adduunyadu way eh, daa'imtaa maca alkufri washirki laakin laa tadumu walaa tastaqiimu maca adulmi hawshaa nabiga ka hadlay alaa laa tadlimuu alaa laa tadlimuu alaa laa tadlimu muxuu nabigu taciishu waad noolaanaysaan way adduunku waad dhaqmaysaan haddaadan khalqiga dulminin allana aydan dulmina aakhariya adduunba waad dhaqmaysaan haddii laakiin khaaliqa aad dulmisaan laakiin makhluuqa nabadgelisaan adduunkaad ku dhaqmaysaan yacni waxa hadda muslimiintu u daranna dulmigaas meel walba ay geliyeen weeye sheekhu wuxuu ihi walixasti zarci dalagga iyo beerta nin walba wuxuu somaali waxay tahay nin walba qoriguu jabiya qarjaftiisa kama naxo yacni ninkii waxaad samaysa aakhre inaad goosato kama nixi kartid ibaanu waqti bay leedahaybu taasi mar hawl markaasi xaqiiqa ah weeye in allaha la yumli lildaalimi faida akhadahu lam yuflit buu sheekhu tilmaamaya walixasdi zarci ibaan waa laguu gaadin waa laguu sotodheereen isdiraaj baa lagugu samey waaga danbaa qablagu siima wakadalika ahdu rabbika idaa akhada alqura wahiya daalima man istanaama ila alashraari naama wa fii qamiisihi sillun wa thucbaanu wuxuu ihi sheekhu man istanaama ninku u iisha xaggooda u janjeersada man maalay ka dhigan tahay u seexday hadda macnuhu yahay laakiin istanaama ay man maala wey wansarafa ninka u leexda ila al ashraari qolyaha sharka badan ninka xaggooda u leexda naama wuxuu seexan wa fii qamiisihi asagoo shaarkiisa uu ku jiro minhum min al ashraari ashraarta xaggooda silun abeese ay ku jirto iyo wa thucbaanun mas uu ku jiro sillugu waa abeese ay carab ka qayliyaan waxale waa abeeso hadday ku qaniinto laa tanfacu fiiha ruqyatun walaa cilaajun walaa tiryaab waa abeeso hadday ku saydho wax daawo aan lagu karin jeexid iyo toobid iyo qur-aan iyo tufmo lagala samro silli baa la yidhahdaa baashi un gaamurtay anagu aan abeesada weyneed un wey thucbaankuna waa masaska abris iyo jilbis waxaa tiradaba mas culus wey yacni haddaad ashraarta la socoto dabcigiisi xumaabaa ku soo geli sheekh wuxuu tilmaamayaa xadiidkii ah aljaliis asaalix iyo aljaliis asuu nin walba wuxuu yahaybuu ku gelin daris walba diintiibuu ku yeelaa man jaalasa jaanisa yuu sheekhu ka hadlahaya nama wuxuu seexan waa fii qamiisi asagoo shaarkiisi iyo dharkiisa oo ugu jiro minhum min alashraari wajulasaai suu sillun abeeso weeye madoobaatay iyo wahucbaanun mas bimacnaa wuxuu ujeedaa ninkii ashraar iyo fajaro iyo khaa'imiin iyo ardaal la saaxiiba ardaal buu noqon waaga dambe waxaa wey dariskaada waxaa la odhan jiray marka hore ku diin marka dambana muxuu ahaayey ku dayo markaas xiganahee kaba darba haddaad kuray uun qadaad xiran oo rishaarku dhexda ka jeexan yahay oo meesha marqasaarka ah barjabka sarwaalka ka xidhan hayo ood moodo inuu warwarsan oo gudan yahay ama muqlaysan yahay aada muddo la socoto waaga dambe adna waad muqloon un waa wax dhib badan marka sheekh wuxuu leeyahy dadka ayaa laga fogaado waxa la iska ilaaliyo julasa usu taasna hadda waa asal qiimo badan w haddii kale balaayaa ku qaniini waa lagu aafooba waa lagu aafooba hawsha iyada ah. kun rayiqa albishri ina alxura himatuhu saxiifatun wa calayha albishru cunwaanu tani haddaa wuxuu ka hadlayaa hawl qiimo badan oo in khalqiga ilaahay wejiga loo fura ah soomaaliya waxay tidhahdaa weji furan baa la galaaye albaab furan lama galo guri furan lama galo haddaad intaad albaabka ii furto aad tidhahdaa fadhiiso hiwadaadu halkaas ood wejiga kuduudo ood indhahas daba dhigto oo aad si fiican iila hadla weydo bimacnaa idhaaf wey soo dhoweyntaadii gurigelintaadi waxba ma aysan tarin laakiin weji furan oo faraxsan oo qoslahaya oo muusoonaya iyo hadal macaan wax walbood iloobaysaa idaa ninkii uun soomaaliyada intii laga seexday oo marka hore si xun loo la galay intii uun harar loo soo jido meel loogu turaa shib loo yidhi biyo looma geynin shaah looma geynin lama waraysanin si fiican looma bariidinin mar dambe intii la cidgale raashiin lasoo ururiyo badan baa loo keenay wuu iska ma raba ma doonahay wuu iska seexday maxaa jiraa la yidhi hanaan baan doonaya hanba ma dooninin buuri hanaan hanaaniya qaab baan doonaya hanba ma doonayna anugu sheekh hebelow seeta xageed ka timid xaggeed u jeeday xaalku bal ka waran in la baridiyo turxaanta layga bixiyo la ifadhiisiyo shilin bayaan la isiinin weji furan baan rababa iyo qalbi anugu masaga lasoo ururshay oo carruurtu soo reebeen see dhahayaabuu marka wuxuu leeyahy sheekhu weji furan kun ahawb rayiq albishri rayiq waa aljamiilu waayib asalkiisu bishriguna waa weji furaanta iyo bashaashada waxa u taqaanaa waad garanaysaan bay la tahay kun ahu buu sheekhu rayaqa albishri bashaashnimadiisu mid ay quruxsan tahay weji furaantiisu mid ay quruxsan tahay ina alxura midka madaxa bannaan ama ina alxura ninka akhyaarka labada macno bay noqota alxur marna waxaa lagu idlaaqaa waa ninkan mamluug ahayna madax bannaan aan addoon ahayn addoon ilaahay mooyee xurna mar wuxuu noqdaa alkhiyaaru min annaas dadka kuwooda gobta ah ina alxura ninka gobta ah himatuhu himadiisu waxaa weeye saxiifatun weji weeye asaxiifa huna waa alwajhu saxiifatun weji weeye wa calayha albishru dusheeduna farax iyo muxuu ahay weji furaani cunwaan waa astaan u yahay ninka xorta ee akhyaarka waxaa lagu yaqaana wejigiisu weji bishaaro iyo furaasho iyo muxuu ahayey in laga hela laakiin weji macbuus looma baahno wey meesha ayada ah ina alxura himmatuhu himadiisu iyo ujeedadiisu waxaa weeye saxiifatun weji weeye wa calayha albishru wa calayha dushaduna iyo cala saxiifa albishru ay dalaaqat lwajhi weji furaashuhuna cinwaanu uu astaan u yahay iyo halkudhag iyo magac uu u yahay laa taxqiranna min almacruufi shay-an walow an talqaa akhaaka biwajhin aliiq shayga macruufka ah iyo wanaag iyo samahaha inkirin hana e, quursanin walowba ay noqoto inaad walaalka weji wanaagsan kula kulanto weji wanaagsan bal nabiga waxaa ka min asadaqati an tusalima cala annaasi wa anta aliiqa alwajh sadaqada iyo khayrka waxaa ka mid ah inaad bini aadamka salaanta weji furan qolyaad salaami salaantii ma kaa qaadeen mise kamaysan qaadin goormaad dagaalanteen ma taqaanid waaba nin maqanba wejiga ummadda in loo fura waxa yuu ka hadlaaya oo weji quruxsan oo furfuran oo bashaasha laga helo waraafiq arifqa fii kuli lumuuri falam yandam rafiiqun walam yadmumhu insaanu walaa yaguranaka xadun jarahu kharaqun falkhurqu hadmun warifqu lmari bunyaanu warifqu lmari bunyaanu masale qiimo badan ba hadda u gudbay oo ummadda in loo dhimriyo ah dhaqanna aad ka dhigato khuluqa wanaagsan ee wax la dabciya wax la dhimriyo ah tiibuu sheekhu u gudbay wuxuu ihi waraafiq arifqa waraafiq la saaxiib oo wwadaay ka dhiga iyo mxuu ahay saaxiib ka dhigo arifqa dhimrinta ay lutfa fii kulli lumuuri arrimahoo dhanba wax walba arrin diimeed mid adduunyo mucaamalo mucaasharo wada socod dhan walba waxa weeyaan waxaad ka dhigataa saaxiib ka dhigataa alrifqa dhimrinta nabigu in allaha rafiiqun yuxibu arifqa fi lmri kullihi xadiidka saxiix waad garanaysaan ilaahay waa rafiiq waa dhimriye wuxuu jecel yahay wax in la dabciyo la dhimriyo la naxariisto fi lmri kullihi sheekhuna wuxuu ku yihi waraafiq rifqa fii kulli lumuur arrimahoo dhanba hawl dabacsan oo sahlan ka dhig maxaa jira falam yandam ma nadaamoodo rafiiqun dhimriye wuxuu sameeyey kama nadaamoodo kama shallaytoodo ma qoomameeyo waxaad si tartiiba oo sahlan oo latifan aad ku gashay weligaa qoomaman maysid laakiin waxaa digdig iyo qardasjeex iyo orod iyo tahawur iyo cunfi iyo khilda iyo shidda aad ku gashay mar farta ah dhexdaad ka qaniy walam yadmuhu mana caahib ma cambaaraynayo insaanun aadame maxaa yeele maxaa laguga cambaarayn rifqi iyo wanaag baaba la timide maxaa lagu yeelay ayib ee maxaad xumaysood biisoo lagu caahaya taasi marka waa maxay waa nabiga wuxu sal l slam in allaha ida araada liahli beytin khayran adkhala calayhim rifqa dadku ilaahay khayr la doono dhimrin iyo sahlanaan iyo laian iyuu rabbi siiyaa kuwa kalena cunfi baa lagu sii daaya qardajeex iyo wax isku xambaarid iyo waxaan jirin ludfiga iyo rifqiga laakiin macno khaldan laga fahminoo gaaladaha loo seexda ma aha iska ilaaliya hadda walyajiduu fiikum hilda layidhi walyajiduu fiikum hilda ashidaau cala alkufaari baa layidhi ruxamaau baynahum marka jacaluu shay fii mawaadici waa min addiin weeye waa min alxikma walaa yaguranaka xadun jarahu kharaqun kharaqu iyo khurqigu waa isku mid laba macnuu noqdaa fi luqati alcarab alkharaqu huwa alxumqu walbalaahatu dabaalnimada doqonnimada carannimada asaasacnimada waa noqdaa wuxuu kaloo noqdaa alshiddatu waalcunfu waalghilada kakanaanta iyo qallafsanaanta caaqilba aad noqotid xariif diracaba aad noqotid oo nin rageeda laakiin waxaa la hadduu kakanyo qalafsan yahay aydan waa la khurqiga waa la yidhahdaa sheekhu wuxuu yihi rifqi baan kugu ammaanay haddaad aragto nin isqarda jeexo ah wax u hagaageen ha ku dagmay way ka daba imani muhiim wuxuu ka hadlayaa rifqi baan kuu sheegay inaad lagugu caayayn oodan ku khasaarayn oodan ku degaynin baa kuu sheegay laakiin in e, saaxiibu cunfi ahaa iyo saaxiibu shidda ahaa oo xogo yarbaas wax iskugu hagaageen haddaad mar aragto yuusan ku dagin buuri waa hoos galbeed hoos arooriyaad weeye ayib ha ku baabi'in cawsgeeriyaad buu ninkaa haystaaye wax kale ma haystaa ku dhiman inbu kuleh maxaa way ka daba iman doontaa oday waxaa lagu yidhi hebel waa khaa'in oday wuxuu dhihi jiray anu khiyaano waan jeclahay buu oday waa sidee baa layidhi khiyaano wayba xun tahay ninkeeday kaaga filan tahay buui ninkeeda bay kaaga filan tahay meel xun bay dhigi doonta markuu wax isdaanbariyo wada xariif baan ahay nin anugu waxaan intaas magaala soo joogay baan ahay sidada loo nooladan aqaanaa sidaydu anugu nin remiyo soo ruxleeya ma hawshaa markuu cabaar wado way ka daba iban marka wuxuu hi anuu khayaaro waan jeclahay buui maxaa yeeley ninkeeda iyo ninka sameeya bay kaaga filan tahay tiibuu hadda kaaga digahaya ha ku dagmin ninkaa xoogo way arkaa berber ka haystay ee iyo xumaanta iyo qalafka iyo kakanaanta ku keenay tii ka daba timaata wey walaa yaquranaka yuusan ku kadinin xadun dheef iyo nasiib jarahu uu soo jido uu keenay kharaqun dabaalnimo ay keenta ama kharaqun qallafsanaan ay keentay maxaa yeelay farkhurqu dabaalnimadu ama doqonnimadu ama qallafsanaanta iyo kaknaantu hadmu wax dumiyo w waxbay dumisaa waa duminba gebigeeda dumin ah masderkiibuu ka cabiray wa rifqu lmari ruuxa dhimrintiisuna bunyaanu dhisme iyo baasid iyo wax dhisid wey yani waa bayd aada u qiimo badan wey rifqigu waa baani waxbuu dhisaa khiladadu iyo shidaduna waxbay dumisaa haddii la dhigaa laga hadlaya meeshaysan lahayn gaalada marka in lala halgamo waa rifqun lahum ayagay naxariis u tahay markay culummadu ka hadleen wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waxay fuqaadu isku qabteen ibnuqayim baa kaga hadlay fii badaaici wuxuu ihi aayaddu ma maxfuuda mise waa caam makhsuus ah wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin maanan ku dirin inaad naxariis uunkaba u tahayba mooye nabigu wuxuu naxariis u yahay uun sooma ah wadaaddaa yidhi wixii rumeeye raacay buu naxariis u yahay wixii kale cadaab iyo naar buu ku yahay oo ana nabiyulmalxamati wanabiyulmarxama oo eh, kale wey ana nabiyu eh, eh, mxuu ahay altawbati wanabiyu raxma dhanna waa almalxama marka ninkii islaamnimo iyo diin qaatana naxariis buu u yahay ninkii ku kufriyana naar buu u yahay iyo cadaab oo naar buu geli weeye marka aayaduma arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiina waa caam maksuusay dheheen wadaado calaa hada alasaas nimanna waxay dheheen waa caam maxfuuda muslimiinta rumeeyana naxariis buu yahay mutlaqo kaamil ah gaaladuna gaalkuna intuusan sideetan gaalnimada ku gaadhin in lixdan lagu dilo waa u naxariis intuusan gaalnimada ku gaamirin uusan ku ciraysanin in asagoo labaatan jira baacuga lagu dhuftayo beerka naxariis bay u tahay la sideetan jir nin gaalnimo ku gaadhay iyo mid labaatan jir ku gaadhay isku si loo cadaabi maayo cadaabkooda misleegyahay maxaa yeelay cadaabku waxaa la laabayaa bixasabi aljurmi waalkufri ma tahay mise ma aha ayib ina lilkufri darajaatin darakaatin kama ana liliimaani darajaat marka waa caam maxfuud ah axsin ila annaasi idan walaa yaquranaka xadun marka waa tatimu lilbeyt اlأwl xikmadii hore falkhurqu hadmun warifqu lmari bunyaanu sidaas weeye nabigu in allaha rafiiqu yuxibu الrifqa wayucطi cala الrifqi ma laa yucطi cala اlcunfi ilaahay rifqiga ee dhimrinta wuxuu ku bixiyaa aadna ku gaadhi waxaadan ku gaarin isqardajixinta iyo qardajeex iyo qallafsanaanta axaadiid badan baa macnaha ku yimid sheekhuu u gudbay bayd kale xikmo kale axsin idaa kaana imkaanu wamaqdiratun falan yaduuma cala alixsaani imkaanu beydkan baad aada u qiimo badan weeye beydkan oo dhan ba waxbuu dheeryahay wuxuu ihi axsin samafal oo wanaag samee oo wax walba wanaaji idaa kaana imkaanu suuragalnimo markay jirto wax kuu suuragalayo iyo wa maqdiratun awood ay jirto marbaa waxna kuu suuragalahayaa laakiin tabara aysan jirin marna waxaa weye imkaan baa jire maqdiraan jirin marna imkaan iyo maqdira adoo helaya baad waxaad ku ixsaanfasha adaan helaynin tiibuu ka hadlahaya goorma axsin ila naasi wey aw ilaa nafsika aw ilaa hayrika idaa kaana imkaanun ay idaa kaanat hunaaka tamakunun weeye wa tasarufun wa tadbiir iyo wa maqdiratun awood maxaa jira falan yaduuma imkaanu cala alixsaan falan yaduuma ma daa'imahaya buu yihi imkaanun suuragal iyo maqdiro kuu daa'imi mayso cala alixsaani samafalka inaad ixsaan fasho idan marba waxaad awooddaa inaad ixsaan fasho waadna samayn kartaa fursa iyo jaanis aad haysata wa ka faa'idayso baa kuu nool inaad u baarinimaad samaysaad awooddaa laakiin baari baad noqon kartay waadna samayn kartaa laakiin waalid baan hayninba waalid aad u baarinamsama haysa inaad markuun qaraabadoodii macaariftooda ka dawareegto mooye indhihii baa kuu fiican oo waxbaad akhriyi kartaa oo habeenkii baad soo jeedi kartaa intaadan indha beelin umrayda weyn aadan qaadanin oo indhaha isdaba dhigin ama danba aan lagaa siinin ka faa'iidaysa buu sheekhu ku leeyahay xoolaad haysataa masaakiinta qaraabada aytaamta usra shuhadaa mujaahidiinta waayeelada dadka dhiban go'moon tabaalaysan wabaad tari kartaa waxbaad tari karta oo xoolo haysataa marka axsin ila naas qudrana waad leedahay fursa saanixana waad haysataa laakiin mar baa laga yaabaa hantidaadiiba inaad meelaad ku aamintaba weydo oo cidaad siisaba aad heli weydo oo fiicanoo khayr badan masaakiinba fiicanba khaa'imiin iyo tuugmay wax kaleba aad weydo yacni furasku hadiyo koor ma taagno furasku had iyo koor ma taagno mar baa laga yaabaa cashiro socdo iyo duruus iyo xer wada socoto inaad hesho haddaad tirahdo marka sanadka dambetaad hadda xisaabaha iska xidho ood hawsha meel saarto reerkii biilkiisa yar habayso ood wax isku qoofasho baad mar u tafariqi doontaa saad saa ulahaydba lahayd waa dhintay xertana way kala gurtay maxaad samaynade waa soo tafaruqday waa soo tafaruqday maqdiraad haysaa inaad awood baad leed wax barato laakiin ma hayse markaasi imkaan ma jiro marka alqudratu calaa shay watamakunu minhu farqi baa mar baad xajka inaad xajida maanta waad awoodaa oo haddii meesha lagu gooye meel baad saaraysa xajka iyo acmaashiisi laakiin laa tatamakan min xay xagga beesada iyo lacagti marka haddii rabbi iskugu kaadaray qudro cala shay watamakun minhu ka faa'idaysu sheekhu ku leeyahay maxaa yeelay imkaanku iyo furasku saanixada hadii koor ma joogaan hadii koor ma joogaan hawshaasi balaayahurudda lama arag baale marka eh, intay kaa maqan tahay ka faa'iidaysa weeye sheekhu taasuu ka hadlay waana macno aad iyo aad u qiimo badan wey nabigaana hawshaa inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabigu wuxuu yihi sal slam waxaa la weydiiyey ayuu sadaqati afdal yaa rasuul allah nabi maxamed w sadaqateebaa u fadli badan markaasuu nabigu wuxuu yidhi an tasadaqa wa anta saxiixun shaxiixun ta'mulu lbaqaa'a wa takhaafu lfaqra walaa tumhil xataa idaa balagat alxulquuma qulta lifulaanin kada wa kada wa kaana lifulaanin kada waqad kaana lifulaanin kada waxaa socon maysa buui marka maxaa ku dhaafay imkaankii baa ku dhaafay imkaankii baa ku dhaafay nab wuxuu uhi sadaqa waxaa u fiican waxa aad bixiso adoo fayow oo weliba xoolihii ku bakhaylay oo le intan yarta ah maxaa ruqhtaad bii dhigtaa ma meel baad eh, mxuu ahay eh, mashruuc baad ku bilowdaa ma iska akoon miyaad ku shubataa adoo meelaad geysala oo marna jeebka dambe marna eh, la laacahaya mxuuaha miiska marna la wareegeysanaya inta aad foolanayso fooshaa waxaad ku bixisaa nabiga kuu khayr badan buul wa anta saxiixun shaxiixun ta'mulu lbaqaa waxaad raje inaad sii noolaato hadda afartan jir baatay markaad gaadho lixdan baad wax bixin doontaa masaajida aad qaban doontaa waxaad la kala bixi doontaa cimri baad sugaysaa wa takhaafu lfaqra faqrina waad ka cabsuna waxaan ku dhaafaa hebel baa faaruqay hebel baa masaajid kale nin baa khaariqay baad maqlaysaa nabigu wuxuu yihi laakiin xataa idaa balaqat ilxulquum markay naftu halkaa gaadho maqdirana ma jirto ee imkaanna ma jiro ayib waxaad la kici marka hantaatac hebel baa intaa igu lahaa hebel intaa la siiyo gabadha anadii weligeyba bisfican tarin bal eh, ululmaalkaygibaa siiyey ululmaal adoo nool wax kaa weyde maxaad la nancalayn marka waxaa weeyaan hawshaasi ha la iska ilaaliyo nabigu uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh sheekhu wuxuu ihi farawdu yasdaanu bilanwaari faaqimatan walxuru bilcadli walixsaani yasdaanu wuxuu ihi farawdu waa beerta xadiiqda alrawd hiyo alxadiiqatu walbasaati walbustaan beerta weyn ah ee dhirtu ka baxday geeduhu ka baxaan dalagu ka baxee quruxsan baa rawdka la yidhahdaa farawdu beertu iyo bustaantu yasdaanu ay yatazayanu bay ka dhigan wuxuu ku quruxsanaada oo ku bilmaa bilanwaari ubaxa alanwaar waa jamcu nawrin laa jamcu nuurin ha ku khaldami annuur waa addiyaa nawrkuna waa ubaxa farqun bayna alfatxi waadami haddaad godana waa hawl haddaad kordhodona waa hawshu sheekhu doonahayo marka annawr huwa waa mxuu ahay alzahratu iyo walazhaar wuxuu ihi farawdu beertu yasdaanu yatasayanu wuxuu ku quruxsanaa oo ku bilmaa bilanwaari ubaxa faakimatan xaala ay furanta ee mutafatixatan ubaxu markuu dilaaco ee furmo mid guduudan mid cas mid madow mid cawlcawla mid cagaara mid isku jira mid boorboora ah waad beertan kolme midbaad ku wareeri balanbaalistaa ku wareeri duulaha oo dhan baa ku wareeri meeshu marka way quruxsan tahay farawdu yasdaanu bilanwaari faakimatan walxuru ninka akhyaarka ana yazdaanu asna wuxuu ku bilmaa oo ku quruxsanaadaa bilcadli waalixsaani saasuu ujeedaa ysdana baad soo hormarin saasaad u wadaysa intaa wa laga adagla tahay ajnumile baa loo badan yahay wlxuru bilcadli garsoorka iyo walixsaani samafalka yuyasdaanu an yatazayan asna ku beertu siday ugu bilanta ubaxa iyo dhirta ka baxday ayaa ninka ragga ee qiimaha badanna wuxuu ku bilmaa cadli iyo ixsaan waxaa in la baraarujiyay alcadlu waa waajibun fii kulli xaalin cadli sunaa ma jiro laa yuujad hunaaka shayun min addiini oo cadli oo sunno ah cadli jaa-isana ma jiro cadli meeluu diinkeenna ku yimaadaba waa waajibun fii kulli xaal laa yuujadu min alcadli maa huwa mustaxabun wamaa huwa jaa-izun ayb wamaa huwa makruuhun wamaa huwa muxaram laa yuujad alcadlu laa tajri caleyh axkaamu alkhamsa cadligu xugun basuu leey waa maxay alwujuub iska ilaaliya hawshayaan lagu khaldamin ama alixsaan ixsaanku maa huwa minhu waajibun minhumaa huwa mustaxab sidaas wey in adiga khusamada iyo dadka is aad u garsoorto waa waajib adiga ninkiis haya inaad cadaalad kula dhaqanto waa waajib inaad xaqaada ooga tanaasultona waa ixsaan inaad xaqaada ooga tagto ma ma waajibba waa mustaxab hada min alixsaan hada min alixsaan laakiin asaga xaqiisa inaad siiso ma ixsaanba cadli waa waajib laakiin cadliga waxaa la qad yakuunu fii baab ixsaan cadligu waa min aisaan lakiin waa nooc ka khaas ah cadligu waa min san inaad nin walba xaqiisa siiso fa acti kula dii xaqin xaqa huwa alcadl laakiin huwa min alixsaan lanna waad wanaajistaa nin walba wixiisi siisay marka alcadlu waa waajibun fi kuli xaalin wa maca axad ama alixsaan fa minhu maa huwa waajibun wa maa huwa mxua mustaxabun sun xura wajhika laa tahtak hilaalatahu laa tahtig khilaalatahu fakulu xurin lixuri lwajhi sawaanu sheekhu tan wuxuu ka hadlayaa waad baahan tahay bakti looma cuno beydkii wuu ka hadlayaa haddaad dhiman dhereerka waa la yska magacaadu intuu bi-ilaa maalkaadu habbo-o qawaaciddaasi qiimaha badan ee gobannimada iyo karaamada iyo cisada ku saraysan buu sheekhu ka duulayaa qawaacid yahuudiyaa jirta iyadu xag kale ka somaaliya way leedahay muxuuha maslaxada maqaar ay baa loogu seexdaa daqsi dantiibuu quran oogu jiraa kuwa noocaasa waa maxay waa amhila lisoomaaliyiin oo amhilo yahuudeeda weeye walatajidanna axrasa annaasi calaa xayaa yahuudda weeye axrasu naasi calaa xayaa humlyahuud yahuud waa la yaqaanaa nacfi walba kufri gaalnimo wax walba waxay u gaalhayaan nololya bay u gaalhayaan tii buu sheekhu ka hadlay carabna waxay tidhaa tajuucu lxuratu walaa ta'kulu tadyayha gabadha xorta ah way baahan naasaheeda laakiin cuni mayso bimacnaa naasaheeda cuni mayso isnuugi maysa waa dhici karta in loo laakiin jidhkeeda gadan mayso oo nafteeda bahdeli mayso weeye zine iyo fuxush iyo bakhtiga ku leexan mayso watii tiri hindi ay tiri eh, zawjatu abi sufyaan wa ummu mucaawiya radi allahu tacaala canhum ay tiri nimanku nabigu i walaa yasniina baycadii suuratulmutaxan uu ka qadaa haweenka waxay tiri awa tasni alxoratu yaa rasuul allah haweenay xor a ah miyaa nabi alla wasinaysa addoommaha iyo dadkaa garanay laakiin naag xor ah oo inaa e, hebel ah la yaqaano ayib nabigu marka sheekhu wuxuu yihi sun ilaali sun ilaali oo dhowr xura wajhika ay karaamata wajhika wejigaada sharaftiisa wejigaada biyihiisa ilaali buu ku yidhi xurulwajhi hunaa maxaasinuhu wa karaamatuhu wa maauhu wa nadaaratuhu buu sheekhu u jeedaa xura wajhika ay karaamata wajhika wa maxaasinah laa tahtik ha dilaacinin ha qararinin khilaalatahu tiishaadkiisa khilaaladu amadhii dhowrkiisa alkhilaala wa athawb alraqiiqu aladii yali ljasada qamiiska marka la xidha iyo shaarhka iyo fanaada yare khafiifkaee laga hoos qaata wey taasaa khilaalada la yidhaahdaa haweenka ina u badanto marka gabdhuhu xijaabka weyn jilbaabka qaata marada yar ee diraca ama garbasaarta jilicsan ama garayska jilicsan hoosta ay ka qaataan baa la yidhahdaa laa tahtig ha dilaacinin khilaalatahu xuubkiisa iyo diirkiisa wejigu diir buu leeyahay weye ha fiiqin soomaalia waxay yidhahdeen wejiga waxaa timaha looga diiray in lagu xishoodo qadaadku waxay dhaheen timuu leeyahay ma xishooda sidiisuba qadaad hadduu sii jeeso timuu leeyahay iyo gas buu leeyahy ma danqadaba kan waxaa loo diray dhaheen in lagu sariigto lagu xishoodo oo wixii laga xishoodo oo ayb asagu markan kan laakiin manaxo wey manaxda hebel manaxdada ii duway buu ku leeyay weyn iyo qaadadku mar haddii laguu duwo niman nimankaa maxishoodayaal baa la yidhahdaa intan laakiin waxaa weye inay danqadaan baa lagu talagalay khilaaladu marka asalkooda waa sida sheikhun wuxuu uga jeedaa hilibkiisa jilicsan iyo macnahan saaran ee ilaahay barakeeye ha ku ciyaarin wey fa kullu xurin nin walboo akhyaara sawaanun ilaaliya badano weeye lixuri lwajhi wejiga sharaftiisu ilaaliya ninka xorka ah inta badan wuxuu dhowraa wey sharaftiisa hadalla meel dheer bay ku dhihi soomaalida dhagaxna meel dhow buu ku dhacaa saxaro qori dheer baa la yskaga tiraa idan way isdhowrahayaan gobodnimada magaca sharaftiisa dadka hore aad bay u ilaalin jireen hawsha laakiin beri haddan waxaa weeye biyo cabaal baa ku jira xoogo bada iyo xoogo muxuu ahay shilin shilinkaas sida daqsiga loogu dadan balaayada fa kullu xurin nin walbo akhyaara buu ihi sawaanun ilaaliya badanu wey sawaanku waa dee ninka saainka wax ilaaliyo wey lixuri lwajhi ay limaai lwajhi likaraamati lwajhi linadaaratihi marka dabadood wuxuu leeyahy sheekhu gobanimada ogow laba arrimood isku kaa qabtaan midda gobanimada leh ee magaca leh ee qiimo badan waxaa weeyaan ku dadaal wuxuu odhan jiray wadaadkan xikamkiisa kamid abulfatx ah albusti man aslaxa faasidahu arqama xaasidah bay kamid tahay isaga xikamku lahaa ee nasriga aad u badnaa man aslaxa faasidahu arqama xaasidah intiisa xun ninka hagaajiye ishabeeye isnaashnaashe isqurxeeye ee wixiisii xumaa astura ee wanaag muujiya arqama wuxuusan sanduleeya oo ubiyaa xaasidahu ninka gudaba taagnaa ee ku qodqodahaya waxaa weeye wuxuu sheegu waayahaya naftaaba ka bixi laakiin adugu haddaad bayraha iska tahay wax walba meel iska yaallo waa un lagu cantuugi soo ma aha marka man aslaxa faasidahu arqama xaasidah fain laqiita caduwan falqahu abada wاlwajhu biاlbishri wاlishraaqi khadaanu daci takaasula fi اlkhayraati tatlubha falaysa yascadu biاlkhayraati kaslaanu sheekhu wuxuu yidhi haddana wuxuu u gudbay howl gobannimo oo soomaali aysan karaynin wuxuu ku leeyahay ninka cadowga adoo salaama adoo faraxsan salaan cadow weeye ood faylasha isgoynaysaan oo isbaabi'inaysaan markaa iska hor timaadaan adoo qoslahaya oo muusoonhaya oo waxba u qabin salaan war shalay buu islaaminkaa qabo haddana muxuu u dalinaya asagu ha wareeraba nafta ha qabato war waa shaydaan halkaa markuu kugu yimaado wuu ku salaami uu ku soo dhoweyn kuu shubi halkiibuuna bahashi ka sii wad markaad kala tagtaa ha samro tiibuu sheekhu ka hadlaya laakiin somalia waa ninkay isku dhacaan indhahay kaga argoosanhayaan saan u firinay ma arkaysa saan u firinhayo masaajid baxay buu kuleeyahay mm yani waa dacafo weeye masaakiin wuxuui wadaadku fa in laqiita hadaad la kulanto caduwa nin cadow isku dhacsanti aad la kulanto falqahu la kulan abadan weliga walwaju wejiguna hadaanu uu ka ifahayo hadaan ay mushriq wa aliiq weeye hadaanu uu ka ifahayo xaggeen marahaya hadda bilbishri furfuraan iyo walishraaqi ifid wejigaadoo ifahayo oon cadho ka oo quruxsan kuula kulan dantaadana ka wado qasida iyaduna mar aan akhrin doono ayadna qiimo badan oo baa waxaa ku jiray walqa caduwaka bitaxiyati laa takun minhu zamanaka khaa'ifan yataraqabu cadowgaada markaad la kulmayso salaan kula kulan waxbaana ha ka cabsanin waabaad ishaysaane goobtii dagaalka iyo macrakada marka la gaadho rug sidii libaaxi u rug oo goroflagadka qabo oo waxba hambaynin laakiin haddaa iska hor timaadaan war hebelo bal iska war herkiiseeye xaal warrama soo nabad ma aha maca asalaama ila liqaa wadaacan dheh kadibna iscuna laakiin haddaad un kusalaami mahay soonniga isku dhacsanayn ma aha waxaas waa dagaal maxaad dhihi jirteen anuu sheegi maayo waa la isqabsan karaa anuu dhihi maayo waa la isqabsan karaa ma og tahay ayb ina alxaquuda ida wain taqaadama cahduhu falxiqdu baaqin fi suduuri mugayabu beytkaa eh, eh, qisidadaa kale ninka eh, xiqdoolaha ah eh, ee uurkutaalladii urugta qabe weligiiba uurkusidaasha qaba si walba u afku u qurxiyo falxiqdu baaqin fi suduuri muqayabu waida sadiiqa ra'aytahu mutamalliqan fahuwa alcaduwu waxaqun yutujanabu laa khayra fii wuddi mriin mutamalliqin muxuu ahaa laa khayra fii wuddi mriin mutamalliqin eh, iisoo qabta beydkii dhamaska xulw lisaani waqalbu yatalahabu yucطiika min طarafi lisaani xalaawatan wayaruuqu minka kama yaruuqu taclabu looma baana hawsha iyada ah yalqaaka yaxlifu anahu bika waahiqun waidaa tawaaraa minka fahwa alcaqrabu yani waa qisida qiimo badanoo mar aan arin doona insha allahu tacaala wahaabiyadu adaabtii akhlaaqda baa lagu kari layahay bal horta intan ha qaateen fain laqiita haddaad la kulanta caduwan midaad ishaysaan oo cadowaa falqahu abadan weligaaba la kulan wlwajhu hadaanu ee wlwajhu mushriqun wejigaadoo ka ifahay ama ka dhaadan ama ka mxuu ahay ka dhaashan ku dhaashan bilbishri furfuraan iyo walishraaqi ifid yani has dhibin buui dantaadana wada ninkana waxaa weeyaan si fiican u salaan cadaawadaadana ha ku taallo ayib hawshaasana niman baa geel isku qabtay baa markaas walaalay ahaaye markaas walaal nahay kanaan ugu fiican tahay walaal walaal markaasu waalnimadana waa gooni geelan inoo qaybi buui waalnimadana geed inoo saar geela inoo qayb markaan geela qaybsan kadib aan iskusoo noqono yani waxaa weye cadaawaddu meelha idiin saaraato hee haddana si fiican isu salaama daci takaasula fi lkhayraati tatlubuhaa falaysa yascadu bilkhayraati kaslaanu muhiim jiddan wey asaguna daci takaasula wahsiga ka tag dac attakaasul wahsiga iyo cagajiidka iska daa fi lkhayraati tatlubuhaa markaad khayraadka dalbayso khayraadka wanaagga markaad raadinayso war cagajiidka iyo wahsiga iska jooji maxaa jira falaysa ma aha nin yascadu mid ku guulaysta bilkhayraati khayraadka kaslaanu cajislow nin cajislow ah oo wahsi badana ah ma guulaysto nab wuxuu ihi istacin billahi walaa tacjaz ilaahay kaalmayso hana ka cajizin arrinkaada allahuma inii acuudu bika min alcajzi walkasal marka waa wax laga magangalo weye inaad tahay marka wahsi badana iyo muxuu ahay cagajid aad noqoto haddana aad khayr gaadho waa hawl adag sheekhu waa kula dardaarmay laa dila lilmari yacraa min tuqan wanuhan wain adalathu awraaqu waafnaanu wuxuu ihi sheekhu laa dilla hoos uma ahaanin lilmari ruux marigaasoo yacraa ka dhartiran oo ka aradan min tuqan alla ka cabsi iyo wanuhan caqli iyo dhug nimaan dhug iyo caqli iyo alla ka cabsi lahayn waa qaawan yahay buu sheekhu waa aradan yahay buu ku yidhi sidiisuba hoosna ma laha adilu huna alcizu washaraf buu ujeedaa sharaf iyo karaama ma laha wey macnuhu iyo geed iyo la laharsada ma laha laa dilla hoos uma ahaanin ay laa sharafa walaa cizata walaa karaamata lilmari axad yacraa ka maran weeye ka qaawan ka dharla min tuqan alla ka cabsi iyo wa nuhan caqli iyo garashiga garaad wa in adallatu haba hadhaysa bulu awraaqun caleemo iyo wa afnaanun laamo adduunyaba ha haysto xerba ha daba socoto ummad badan ha ku xidhnaato amiir hebel ha la yidhaahdo howlaas kugu toosnaato hadduusan taqi ahayn saaxibu caqlina ahayn waxaa weya waa dhar tiran yahay caqli muxuu ahaa adduunyadaas waxaa daba higlaynaya xooguwaa isku toosay iyo daruurta u da waxba anfici mayso beriba abaar baa ka dambaysa afnaan marka waa laamaha loo jeedaa ama aqsaanta loo jeedaa hadda wuxuu oga jeedaa waa adduunyadii iyo ri-aasadii iyo xoolihii iyo shacabkii dadkaasi kudaba hiranaya asalka ka anfici waa ataqwa walibaasu taqwa dalika khayr wey wa in adallatu haba hadhaysa weeyo oo ha asturtay inta muddo a ah ninkaas caariga ah awraaqun caleemo iyo wa afnaanu laama baxay iyo geedo yacni waxaasi ku asturahaya waaga dambe marka aad ay intaa ku dhaafto xaqiiqadaadii iyo duntaadiibaa soo bixi buu sheekhu u jeedaa ee waxaa wey waxa ku anfi waa laka cabsi iyo caqliga shaqayso wuxuu sheekhu u gudbay wannaasu acwaanu man waalathu dowlatuhu wa hum calayhi id caadathu acwaanu saxbaanu min gayri maalin baaqilun xasirun wa baaqilun fii haraa'i lmaali saxbaanu hawshaan eedna aad bay u qiimo badan tahay wannaasu dadku wuhi acwaanun garab bay u yihiin dadku garab bay u yihiin manduulkii waalatu ay xidhiidhiso dowlatuhu dowladiisu bimacnaa ninkii adduunyo yeesha ama suldaan yeesha ama howlo iskugu toosaan wuxuu heli intaasoo nacamlayaal buu helayaa wuxuu helhayaa intaasoo yasmaaniya koolbakus buu helhayaa idan wuxuu helaya intaasoo seefoo garab taagan buu helhayaa wuxuu idhi wahum calayhi wahum dadkii acwaanta horaan u ahaa calayhi dushiisay mar acdaabay noqon hayan asagay kusoo rogman hayaan idaa caadatu wahum calayhi acwaanu bay ka dhigan tahay wahum calayhi acwaan wahum e, ayaguna calayhi cala almari acwaanu taageerayaal iyo cadow bay ku noqeen iyo col idaa caadatu adduunyadu markay la colowdo adduunyadu markay ku dhaaftaan ayagii shalay tolka abaa ah kugu soo jeedsa kuwii shalay tolka iska dhigahaye ilma adeerta ah ee ku garab socday marka xooguhu shilimuhu ku dhaafaan ood dabacdo ood xagal daacdo weligiiba khaainba miskiinxoolahana booliba ahayeenbu soo belaqaystayba annaguna waxaan u daba taagna xoogow shahan ka shubanaynay carruurtaan biilkeedaan ka qadanayn biyo cabaal baan ku qaba muxuu yahay weligiiba runna ma sheegin geed iyo gobnimana laguma arag waba la yaqaanaba warsa ninka shala iisa cabaynhaya xoolo dan kugu haysanay marka sheekh wuxuu leey kolba meeshay ka degto ama duruurtii da-dee dadku ka badankoodii ah ku aafoobin haasdhihinba inamaa uutiitu calaa cilmin cindii alaysa lii mulku misra wahadii anhaaru tajri min taxti ummadaani marka hawshaasi hamoodin inaad adduunka adugu iskarin u hayso wadaad baa waa wuxuu igu yidhi nimankan yararka ee xarag shabaal mujaahidiin hadday qabasho leeyihiin oo daarood marbuu qabasho lahaaye innagoo saddexaan iskaga daba tagnay hebel baa hadli oo hebel baa ku xigi oo hebel baa ku xigi saddexdeenna markaan iska daba tagno hal mar baa laga dareerahayaa maxaad ka dhaadhicaysa la soco hadda adugu shaasho t v kuu daaranoo iskrin rumuud u haysato taa ma rabo janal tan ma rabo tan ma rabo war adduunkan saa laguma bedelo hawshaas rag baa ma ogtahay waxay ku nool yihiin khayaal iyo wahmi aan jirin xoogow xer masaajid soo buuxisay caamo mustamciin ilkaraama ah, cishaha kugu sugaysa cishaha kugu sugaysa haddaad ku aafoodo waa musiibo waa musiibo wuxuu yidhi wadaadku wannaasu dadku acwaanun waxay u yihiin garab iyo gacal bay u yihiin man duulkii waalatu ay xidhiidhisoy garab istaagto dowlatuhu dowladiisu adduunyadiisi wey ee dunyaha wa sultaanuhu u jeedaa dowlad kale ma aha ninka hawshiisu u hagaagto dunyadiisii wax iskugu hagaagaanoo magac yeesho xogow hela dadku waa waxay yihiin garab iyo gacal bay u yihiin wahum ayaguna calayhi cala shaksi bay iskugu tagahayaan caleyhi cala shasi waxay yihiin acwaanu ansaar iyo junuud col ay ku noqonhayaan waa idaa goortii caadatu ay la culudo xiidhin weydo markay adduunyada ku dhaaftan ummaddu wejigay kuu bedeli markaad xoogo heshana wejigaa lagu qurxin oo waa la farxi ayib saasuu sheekh ujeedaa wadaadka hadda ii yimid wuxuu leeyahay munaafiqiinta wax lagu adkeeyaa la yidhihi wal mxuu ahaayey fain laqiita caduwan falqahu abadan walwajhu bilbishri walishraaqi khadaanu say u soconaysaa gaaladii aan ka soo hadlay lagu adkeeya ashidaa-u bay munaafiqiintu ka tirsan yihiin marka munaafiqi adu gaal ha kala qaadin isku god bay ku jiraan sheekhu marka wuxuu yidhi taasuu weli sii wadaa beytkaa hore tafsiirkiisa saxbaan saxbaan waa nin eh, reer bani waail ahaa saxbaan rajul min bani waail ishtahara bilfasaaxati waalbalaagati waalbayaan nin lagu halqabsado oo aftahana oo geedka hadal ah oo abwaana ah, oo shaacira oo adiib ah oo hadalka aad moodaysa meel loogu dhigay buu ahaa marka nin fasaaxa lagu sheego saxbaan see ka yahay baa la odhan jiray see ka yahay saxbaan afsaxu wa abyanu min saxbaan marka nin muxuu ahaa noocaasa tii buu ka hadlayaa waxaa kaloo jiri nin asaguna la odhan jiray baaqil oo min bani iyaad qoys kaloo carbeed bu ah ninkaana wuxuu ahaa inta aadamu af afgarooc yahay ama gorocyaciil yahay buu gorocyaciil ahaa bimacnaa nimaan wuxuu caddayn karaba jirin buu ahaa amilada la keen la sheegay cajaaibka waxaa ka mid a ah maalin baa wuxuu soo iibsaday baa layidhi garanuug ama e, cawl buu soo iibsaday koo iyo toban dirham buuna ka soo bixiyey asagoo marka garanuugtii de xoog ku hayo xari ku hayoo wata ayay niman ka hor yimaadeen markaasay meeqaad ka soo bixisay markaas w yidhi waxaan ka soo bixiyey afarti farood bu shantii farood buu taagay carabkiina wuu ku daray saas iyo carabkii buu soo taagay wuxuu ihi waa tobankaas iyo carabka koo iyo toban haddii intuu saa lahaa tagta cawshii baxsatay lagu kala teg asagoo cawshiisi haysto iska taagan wuxuu awoodi waayey ixdaa cashara dirhamin baa ka soo bixiyey wuxuu afgaroocnimo iyo gorayacilnimo ka qabo halkaasuu marahayay marka carabka uu soo yico uu soo taago iyo gacmaha uu taago isku daray hadday labaatan noqon lahaydna lagu ku taagi lahaa ku dari lahaa nin noocaasu hadda sheekhu ka hadlay wuxuu leeyahay marka labadaa nin baaqil iyo saxbaan mid walba hadduu xoolo leeyahayna wuxuu noqon abwaan hadduusan xoolo lahaynna wuxuu noqonayaa nimaan jirin buu tiibuu ka hadlay wuxuu ku yihi saxbaanu ninka saxbaan aad taqaaneen min hayri maalin maal la-aan iyo dunya la-aan baaqilun buu isu bedeli bu baaqil buu noqon ninka saxbaanaha wuxuu yataxawal ilaa baaqil xasirun weliba afgarooca alxasir waa maxay waa ruuxaan hadli karin laa yakaadu yubiin xasirku waa alcayiyu min alkalaam ninka saaxiibu bayaanka ee saaxiibu balaaqada ah cagsigiisi wey xasirun baaqilun wey xasir ay cayun can ilkalaam laa yastatiicu lkalaama walaa bayaana muraadihi ninka saxbaana maxaa bedelay xoola-aantaasa u gashay wey si walbad abwaan u tahay ood wax u taqaano ood ummadda wax ugu sheegi karto si walba dad u hadasho oodan suldo awoodeed iyo dhaqaale lagaaga baqayna hadalkaadu wuxuu noqonaya waxaan macno lahayn adoo doqona oo caliyada daadin oo diifku kaa socdo oo waxaa tahay jinaha oo xoolo badan haddaad hasho maashaa allah ninku xikmad badnaa halla ogaa hooyadii ma gablanto umbaa la dhihi soomaali maxay dhehen wax rag loo sheegan maaha de waxaa leey saxaradu ama xaarku uu xoola yeelan lahaa xaaji jiljilco baa la odhan lahaa xaaji jiljilcow saxara iyo waad uraysay uf ma jirto magacaa xaaji jiljilcow hawshaa waa taqaanaan bayla tahay adduunyadu way dhib badan tahay tii buu sheekhu ka hadlaya waana hawl xaqiiqa ah nabi maxamed baana ka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh tii buu ka hadlay wuxuu ihi waa baaqilun ninkii baaqil ahaa ee carabkana soo yuucayay farahana taagahayay fii tharaa'i lmaali maalka hodantanimadkiisa saxbaanu bu isu bedelibu asagaaba abwaana isagaaba afqabeena isagaaba adiiba isagaaba shaacir mufliq ah isagaa khadiib mufawah ah nabi wuxuu ihi ina axsaaba ahli dunya ina axsaaba ahli dunya aladii yadhabuuna ilay hada almaalu nabi maxamed baa hawshaa gabagabay fii sunan nasaai waayri xadiidka saxiix garanaysaan bini aadamku sharafta iyo meeqaanka ay ku xisaabtamaan ay isku qiimeeyaan waa maalkan buu nabigu sal slam ina axsaaba ahli dunya laa axsaaba ahli laakhira aakhira camal baa shaqeeye iyo cibaado amaa adduunyadu maal weeye ina axsaaba ahli dunya aladii yadhabuuna ilayhi hada almaalu ama almaal beydku marka macnahaasu ku fadhiya saxbaanna baaqil buu noqon cinda faqrihi baaqilna wuxuu isu bedeli saxbaan buu isu bedeli hee cinda mxuu ahaa dunyaahi wa maalihi macnahaas macnahaadu qiimo badan wey marka hawshaasi waxaa weeye in yaroo shilimo ah oo kaga deeqtoonto daalimiinta iyo fajarada sheekhu kasbuu ku leeyahay haddii kale hadalka adaba hee macno yeelan mahayo laba ninoon walaal ninka lacag laaweynay howlo badan baa iska jira adugu eh, laa tudici sira washaaan yabuuxu bihi famaa raca hanaman fi dawi sirxaanu sirxaanku waa yeyga ama dhurwaaga dawiguna waa bahgoyada ama banaanka iyo saxaraha wax hariiba intaan baa ku jira washaagu waa ninka namiimka rufyaanka warxuma tashiilka wax sheegaha yaa washaaga la yidhahdaa washin wey asalkiisu lakin waa mubaalaood garanaysaan bay la tahay laa tudici sira sirtaada ha u dhiibin ha wadeeca dhigna ha ku aaminin sirtaada washaaan warbadne diraadiraabadne rufyaan dadka isku dira kaasoo yabuuxu cadaynaya bihi bisir uba ku dhawaaqiba odayan qarabayn hadda wuu dhintay ninbaa wax u sheegtay sir u sheegtay markaasuu geedkii labaadbu ku sheegay sheekh hebel waa sidee baa le nin weyn baa oday wuxuu asagu xajin waa anuu ma xajin kara buu asagii sirtala wuxuu feedhihiisa ku xagin waayey anigu ma xajin kara buu xanuun baa ka qaadahaya dad noocaasoo waxaa jira sirta ba xajin karinba asagu muxuu laabta uga xajin waayey bur asagaa tufay oo ii sheegay maanaa xajin kara waan dhiibahaya aniguna marka sirta in la qariyo asraarta camalka la qariyo asraarta zawjeynka la qariyo midda waalidka la qariyo dadka muslimiinta ah sirta in la xifdo waa asl min usuul diinina mararka qaarkoodna haddaad asraarta qaarkood bixiso waad ku gaaloobiba iska ilaali jaasuuska sirta muslimiinta gaalada siiya warkiisa da ogtiin bay la tahay ayib oo culuma waxay qabaa inuu gaal yahay jaasuusku waxaa ka mid ah alimaam cabdulahi eh, bn wahb almisri alfaqih tilmiidi maalikin wa qariinu shaafici waxaa ka mid ah alimaam cabdiraxmaan bn qaasim alcataqi tilmiidu maalikin wa min ruwaati lmuwaa waana faqiih madax banaan wey waa muasis madhab maalig weliba waxaa qaba oo kale saxnuun bifuqaai maalik waxaa qaba shaarixu lbukhaari abu jacfar axmed nasr daawuudi rag badan baa hawshaa ku tagay bal waxaa u iilanhaya ibnu xasm waxaa u iilanhaya eh, abu cabdillaahi almaaziri fi sharxi muslim waxaa u iilanhaya ibnu rushdi aljad fi eh, lbayaan wataxsiil aima hawshaa qabta hawl adag wey liana aljaasuusa waa muwaalin lilkaafiriin wlmuwaali lkaafiriina fahuwa kaafir bay fahuwa naasirun lahum waman nasarahum cala muslimin faqad kafar asal bay taagan yihiin xadiidka xaatimna waa qadliya cayn laa cumuum allah bay kuu marahayaan meel bay dhigahayaan si kastaba noqote waxaa weeye sirta inaad ilaaliso muhiim jiddan wey wuxuu yihi marka laa tudici sira sirtada ha u dhibanin oo ha wadaaca dhigan washaa-an warbadane yaba wuxuu caddaynhayo oo faydahaya bihi bisir maxaa jira buu famaa racaa hanaman ari raacin buu ku idhi fi dawi saxaraha iyo meelaha dooxooyinka banaanada sirxaanuu yay ari ma raaco yey iyo dhurwahda ai kusiid muxuu ka soo reebi ninka washaagee namiimka ee rufyaanka waa maxay waayey iyo dhurwaa wuxuu daaqi aafayna waa maxay waa sirtaad u dhiibtay sidii dhurwaa adhi xere loogu xeray ama bannaan ka helo u baabi'inayo bay sirtaada ninkaa washaag u baabay sirtaada sheekhu ilaa shabuur taasuu ka hadlay famaa racaa hanaman adhi muusa raacin mana ilaaliyo weeye ma ilaaliyo mana xifdiyo hanaman sirxaanu ninka sirxaan la yidhahdo waayeyda ama dhurwaaga ama weerka waxaad tidhahdaba fi dawi ay fi saxraa'i walmafaasati laa taxsab الnaasa طabcan waaxida falahum gharaa'izu lasta tuxsiihina alwaanu haddana wuxuu ka hadlay bini aadamku isku mid ma aha washaa baan ka soo hadlay sirtanimaad ku aamini baan ka soo hadlay howlo badan cadow baan ka soo hadlay dadku isku mid maa kulligoode isku doon sheekhu hasaarin ba kuuri kula talinaya dadku ummaddan aad arkayso isku doon ma aha ayagoo isku urura oo weliba wada dhashay oo isku da-a bay haddana kala roon yihiin dadku dun ma isku dhaqan ma aha isku maydhax annaasu macaadin khiyaarun fi ljaahiliyati khiyaarun fi lislam ida faqhu wuxuu yidhi sheekhu marka laa taxsab innaasa dadka ha u malaynin dabcan waaxidan hal dhaqan inay wada yihiin hal nooc inay wada yihiin falahum waxaa u ahaaday dadkii kharaa'isu jamcu khariisa ay dabaa'icu wey dhaqan iyo caadaad bay leeyihiin dabeecooyin kala duwan bay leeyihiin lasta matihi tuxsiihinna kuwa mid koobahaya lasta adugu mati tuxsiihina kharaa'ista mid koobahaya matid dhan ma koobi kartid alwaanuda marka inaad u qadarto u qadarto fahm alwaano aad tiraahdo iyo inaad markaa sidaan bay ku noqonaysaa alwaan waa in loo qadaro mubtada hadda socda fahm alwaanu wey dambe ilan meel kaloo hadda ridna alwaanu ma jiraan laa taxsib annaasa طabcan waaxidan falahum kharaa'izu falahum qaadatay khabarkeedii meelaan geyna ma laha yaa maxaan ka bedelnaa kharaaisu sen uga bedeln hadee falahum alwaanu maan dhahnaa oo khabar labaad baan ka dhignaa khabar labaad baa ka fiican show inaan ka dhigno falahum waxaa u ahaaday kharaa'izu baa u ahaaday falahum alwaanu khabar labaad inoo ka dhignaa yar dhaantaad moodaa ayib lasta mana tihi tuxsiihina khanaa'ista ayaa abaacda mid koobi kara nabi maxamed baa inoo sheego wuxuu ihi khalaq allahu aadama min adiimi alardi kulliha ilaahay baa nabiyullahi aadam wuxuu ka abuuray oogada dhulka dhulka oogadiisa kore dhammaanteed soobaankii dibirkii dhulkii adkaa dhagaxii meesha dooxadii meeshii biyatarka ahayd caraseeshii meesha carasanka ahayd intaasoo caroo laisku keenaba abuuna aadam laga abuuray nabigu wuxuu yihi fa kharajat duriyatuhu tarankii nabiyullaahi aadam wuxuu ku soo baxay calaa xasabi daalika caradii noocyaheedabuu kala noqday dabiic ahaan nabi wuxuu yihi minhum alabyadu waalswadu waalasmaru waalaxmaru wa minhum bayna dalika wa minhum walxasanu wa alkhabiisu waalayibu nabigu hawsha waa faahfaahiyey wuxuu yihi marka dadki waxaa ka mid ah mid madow mid cas mid maaran mid guduudan intaa mid u dhexeeya oo nooc kale ah xagga abciga waxaa ka mid minhum sahw nin dabacsan baa ka mida wa minhum lxasan mid qallafsanoo kakanoo kaa dhexbixi kuma daaraha daarin ah wa minhum alkhabiiu mid liitaa ka mida waطayibu tiibuu sheekhu ka hadlay beytku iyo xadiidkaasi marka waa iswaafaqsiin bay ila tahay wuxuu i wadaadku maa kullu maain kasadaain liwaaridihi nacam walaa kullu nabtin fahwa sacdaanu hadda wuxuu ihi eh, weli wuxuu daba taagan yahay qaraa'istii bani aadamka wuxuu ihi maa kullu maain biyo walba ma aha ka in ishii la odhan jiray meeshii sadaa sadaa waxaa la yidhi waa acdabu caynin fi ardi alcarab waa il biyo ah ama durdur iyo yaaxeen ku taalay dhulka carbeedoo wax ka biya macaan uusan jirin marka biyo walbood hesho haba macaaneedeene sadaa oo kale ma aha ayib maa kullu maain biyo walba ma aha buu i marka sadaain cayntii sadaa la odhan jiray liwaaridii ninka kusoo aroorhay maa kullu maain liwaaridihi bay ka dhigan tahay maa kullu maain liwaaridihi ka sadaain biyo walba ninka kusoo aroorhaya dhacahaya ooma aha cayntii sadoo kale ooma aha waa iska biyo caadi ah nacan buu haahe walaa kulu nabtin nabaad kastaiyo nagaar walbana ma aha fahwa sacdaanu nabaad walbana iyo dhir walba iyo geed walba sacdaan ma aha sacdaanku wuxuu u egyahay hadda uun raggii remiga fahmaye geedka inagu aan dhihi jiray geedku geelo jeclaay qodaxala mxuu ahaa yaramig baa dhihi jiray mise qodaxtool ma qodaxtool baa mise yaramig bu ah shacalhaye yaramig ma ahayn aduu labadaa geedgeed eg weeye geelaa aad u jecelo waa ku dararaa oo caanuhu ku badiyaa marka yaramigu inuu yahaan umalaynaya yaramig lakin qoyxis way yarartahay umbaa lagu fasiri jira soo maa wkukaasdgu almuhim walaa kullu nabtin nagaar walba dhulka ka baxa ma aha buu i fahwa sacdaan sacdaan ma ah waa un geed kale oo xooluhu iskaga cariyo qubaano iska daaqaan sacdaanka iyo sadaaba wuu fadilay nabaadkao dhanna sacdaan baa u fiican buu sheekhu leeyahay biyana waxaa u macaan sadaa biyo walbana sada ma aha nabaad walba iyo nagaar walbana sacdaan ma aha saasuu ujeeda marka dadku nin walbaad u bogto ninkii kale ma aha wey ayb intaasuu ujeedaa laa takhdishanna bimaطlin wajha caarifatin falbiru yakhdishuhu maطlun walayaanu hawshan hawl aad u fiican wey wuxuu ihi sheekhu laa takhdishanna ha dakrin ha xangaroofanin ha garaafaynin haddii lagu fasiro mxuu ahaay af soomaaliga yuusuf sheekh laa takhdishanna ha dhaawicin ama mxuu ahaay mxuu ahaay ha dakrin bimalin laa takhdishanna wajha caarifatin saasay iskugu xidhan tahay laa takhdishanna ha dakrin weeyo ha xangaruufanin ha dhaawicin ha garaafaynin wajha caarifatin ee wajha macruufin caarifa huna waa macruuf shayga wanaagsanaa eed samaysay ha ku ciyaarin weeyo ninba intuu ku wanaajiyo gadaal kaa bi'in war intaa muu ku daayo ninba hadalka intuu qurxiyo subyadii intaa muu ku aamuso gadaal buu kaga ciyaaraya laakiin intuu dh dhan ku dumanaya marka wanaaggii aad samaysay ha ka daba tegin weeyo sama aad samaysay wejigii waja macruufin caarifa huna waa macruuf khayr aad samaysay wejigiisi ha bi'inin bimadlin meermeerin ha ku bi'inin masaajid baa la istaago khayr laga bayobahay agoon waxa loo odhan boqol kun igu qora waa laguu duceeyey waad wanaag baad samaysay berri baa leeyay liiskii waa kane boqol baa kugu qoran berri imaada isbuuc kadib igu soo noqda aan soo duq baa iga xanuunsan islaan baan dhakhtar geynhayaa cashir baa meel igaga dhegan bisha dambe labaatanka tobanka waagadam waxay warinkaar qabaan muxuu ahaa balaayada yacni wixii o dhan waadaa ku ciyaaray wanaaggii aad bilowdoo dhan ku tumatay marka wuxuu hi wanaagga aad samayso meermeerin ha ku bi'inin ka falbiru wanaaggu iyo samuhu yakhdishuhu waxaa dakhra oo baabeeya madlun meermeerin iyo walayaanu layaanu isdamamarin layaan iyo madlu waa isku mid waa iska tatima weeye layaan waa almadlu walayu layu lwaajidi iyo madlulwaajidi labadoo nabigu waa yidhi madlulwaajidi iyo layi waa isku mid ruuxood werweerisa weeye dulman yuxilu cirdahu wa cuquubatahu waad garanaysaa bay tahay idan samihiiyo wanaaggii meermeerintu waa bicisaa cudur weeye waa in laga dhowro weeye wadaadii siraysan jira marka ay rabaan inay wan culus loo qalo oo qur-aanka waxay leeyihin wadka wadka ilaali muxuu ahaa weydka ilaali oo warka ilaali iyo hawlay ku odhanhayaan marka ruux qur-aan saarahayaan oo rabaan in weyn weyn weyn loo gowraco ay si fiican wax u barfuuqaan qur-aanka in la aqbalo iyo ducada soo ma aha war ka ilaali war ka dhowr yaan la hadli intuu qur aanku socdo nuuq lama dhigi karo wax walba u dhaco weydna ka dhowr weyd bimacnaa wadaadaha markay qur-aanka dhammeeyaan ha ku khatiminee neef weydsanoo caata ah marka khayrkii aduguona balaayaha ku waxaynay balaayaha ku khariibay taasuu wadaadku ka hadlay aynu ka soconno wuxuu yidhi sheekhu laa tastir cafwan laa tastashir hayra nadbin xaazimin yaqidin qad istawaa fiihi israaru wa iclaanu meeshan wuxuu ka hadlay sheekhu mashhuura iyo tashigu inuu qiimo badan yahay almashhuura wa fi lamri wa amrum shuuraa baynahum asal min usuuli diinina weeye wuxuu yihi laa tastashir laakiin shuruud shan uu leeyahay cinda ahlilcilm ninka mushiirka ah ama mustashaarkee lala tashan waa in shan shardi laga helo addiinu waalcaqlu wاlmawadatu wاnnusxu wa macrifatu طabcihi shantaa shardi ka helin waa aafo iska ilaali hawsha ayada ku aafoobin ninka aad la tashan ama kula talin waa inuu yahay saaxibudiin nin diin leh oy diintiisu celinayso inuu khyaanam ay ka dhowrayso waa inuu yahay saaxibu caqlin wa khibra nin wax garanhaya yuusan khibro badan ba lahayn laakiin garaad iyo garasho alla siiyey waa inuu yahay qodobka saddexaad mawado waa inuu ku jecel yahay hadduu cadow yahay hadduu yahay dayin saaxibu muxuu ahaay weliba caqlin wa khibra oo daahiyaa ah laakiin cadow ah wuxuu kugu samay wixii kugu dhaca kugu dhici marka almawadatu waa inuu ku jecel yahay qodobka afraad annusxu daacadnimo diin caqli galgacallo iyo daacadnimo nusxi waa inuu daacad kuu yahay oo kuu khayr miirahayo isagoo ku jecel ba laga inu ku lugooyo waa inay daacadnimo la helo waxaa ka sii daran macrifatu tabcihi waa inaad dabiicadiisa taqaano ninka fulayga ah haddaad la tashata fii amri xarbin muxuu ku dhihi meeshantii lagu baaba'ay weeye balaayaa ka dhacday waa lagu gablabaa maxaa ku geliyey ka carar meesha baxso kama had ka cararin telefoonka xataa qaadan maysid nin waxaad la tashatay asaguna geesatariiq ah waa geesi tariikhba boqol iyo kontonba kama laha inaad la dilo iyo inuu dilo wax udhexeeya dhiiguba ku haliyo indhahaaba baxaya taran buu qabaa waxaa tii balka waran hebel baan istaabanoo gaala iisoo micdi maxaan sameeya fooda geliba kule maxaa ka cabsanaysaa tag baa alla kaa dhigaya naftu mar baxaysa ninka fooda geli wixii doonaa ka dhaco haddii qaraabaa laaya orwadnaha ku dhufaan ku dhidhi yani ruuxa tabcigiisa waad garanayso saa darteed selafku waxay idhaahdeen yustashaaru fii zamani alhudnati waasilmi alxaliim asaakin xilliga nabadgelyadu jirto waxaa lala tashanhayaa ninka xaliimka dulqaadka badan ee dabacsanee iska qabow wa fii zamani alxuruubi ashujaac aljarii xilliga dagaal taagan yah waxaa lala tashanay geesinba rag baa laiskugu yeedhi raggaasaa hawshan yaqaano wax fahmi kara ninka mashruucan aan aqoonin ama fulay wuxuu ku dhihi war maa magdheer baa laisu dhaxay ballamka ilaah nafar baxaynin warqaxa reebel waagi intay qaxan bay baraareen boqol wiil baa usoo kacday meesha waa lagu gablima ka carar meesha yani nin walba abcigiisa maa yumlihi calayhi abcubu kugula talin la soco hawsha ayada haddaad hanti maanta la timaado ood u tagta nin caabida oo sakya oo deeqsi aata maxaan ku sameeya kulli sadaqayso ku dhihi ilaahay agtiisa dhigaano ku nidhi dad u tagta mid bakhayla oo ganacsada ah oo musiibo ah intaasoo mashruuco kambani baan hayaa haddayba malaayiin shilin bashilin boqon baa ku odhanaya kullu waaxid wuxuu kuu tilmaamay hee dabcigiisa iyo caadadiisa addiinu waalcaqlu waalmawadatu wاlnusxu wa macrifatu طabci اlmustashaari wاlmushir waa ahamu shayin iska ilaali ha ku baabi'in sheekhu tii buu kala hadlaya wuxuuna ku yidhi laa tastashir ha la tashan hayra nadbi nimaan gob ahayn nadbi wa almunjid saaxibu najda ninka gurmada annadbu asalkiisu waa saaxibu najdati wاnaqwa washaama ninka gurmada ee ciidma ee birmada ee markay dhibaato timaado lagu carayo loo baxsada wey yaa nadbiga la yidhahdaa hayra nadbi nimaan gob ahan la tashanima kuhi xaasimin ay daabitin lilumuur arrimahana koobay oo duu khibra ah yaqidin soo jeedooo fiidhoon mxuu ahaayey mxuu ahaayey digtoon nin waxaa soo iska jira iska allow sahla oo qafat saalixiin qaba oo hawsha ay ka hoos bixiba ayib xaasimin ay daabitin lilumuuri yaqidin ay mutafatinin waa nin yaqida oo yaqidu nafsa soo jeeda wax walba madaakhisha dhibaatooyin wax walba garanay ninkaa la tasho qad istawa ay sinaadeen fiihi ay filmustashaar weeye israarun xaggiisa hoose iyo waclaan xagga koraba nimaad ogaatay wuxuu yahay jacaylkiisa caqligiisa dayaanadiisa nimaad kori hoosba u baadhay ninkaa la tasha buui nin lakin ninkii ini ogole oh, ritigii baadida ma aragteen haa waan arkay xaggee goshaasu daaqahay meeshiibuu tegay ninkii baadida ka maqnayd ritigiibuu meesha ka waayay wuxuuha been sheegahay islaantiisa waxay tiri eh, eh, waxay tiri amuu been sheegahay ninkii noola gooyey markaasuu see been u sheeg nabi maxamed buu nin cas oo garh weyn oo weji quruxsan oo weji wareegsan oo la garba kala fog oo shaash leh baa ninkuu nabi maxamed buu u ekaaye see been u sheeg ritigii runtii weeye aan raadinna buuri yani waa iska allow sahl nabi maxamed wakaashihiisi iyo maxaa iska khuseeya iyo beenta maxaa iska khuseeya almuhim korka ha ku dagmin bu sheekhu korka ha ku dagmin ninka hoos u gal nimaad hoos u degtay ood fiirisa ood gashay la tasho qad istawaa fiihi ay fi lmustashaar israarun ay baatinuhu buu ujeedaa baatinkiisii ay sinaadeen iyo waacilaanuhu iyo daahirkiisu ay sinaadeen waxaad ku ogaan kartaa bilqaraa'ini walaxwaal baad ku ogaan aybka lama ogaan karin laakiin ruuxa dhaqankiisa iyo falatatu alsin baad wala tacrifanahum fii laxni lqowl ayib siimaahum fii wujuuhi min athari sujuud baa muslimiinta laga yidhi kuwana hadalkooda iyo dhacdhacooda laga ogaanaya waxa kugu jira wuu kaasoo boodi ma qarsan kartid wuxuu ihi sheekhu beydkaa beyd qiimo badan weeye masalatu shuraa buuna gabagabay shuruudeedii qiimaha badnida waan kuu sheegay sheekhulislaam ibnu tamiya wuxuu ku yidhi marka arrin jihaad la joogo wadaadka diinta yaqaana een dagaal aqoon ahayn lalama tashanayo wadaadka diinta yaqaana buui een dagaal aqoon ahayn laa yustashaar ninka adduunyo basa yaqaanee diin aan aqoon lala tashan maayo buui yaa lala tashan man jamaca bayna addiini wa umuur alxarbi nin diinna garanaya khibra caskariyaan leh ru'ya sharciya wa khibra caskariyaan u baahannahay man jamaca bayna alkhibrati alcaskariya waru'ya sharciya haddaan weyno waa isu keenaynaa janaanlo musiiba ah oo birta calashaday oo lixa ah, iyo labadoodaadoo madaxyawowima isla soo fadhiisanaynaa isla rogroga tan ma banaano idinku ku dhaga wixi aan bannaan in ku dhaga nimankana kaartada ha jeexinaysa ragga loo quwaaxi lahaa marka waa laysku dhammaystiri haddaan weyno haddaan weyno niman kulmiyey cilmi iyo iyo khibrad caskari waxaan keenaynaa hafan haaf baan isku daraynaa hafan haaf waa isla hagaaga insha allahu tacaala xaggeen istaagahade falitadaabiir adaa bilaahi towfiiq